bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideedaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirre bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamin sal allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxa aynu ku dhex jirnay asira alcaira mawduuca la xidhiidha markii khadiija ay nebiga u geystay calayhi salaatu wasalaam ninkii kiristanka ahaa ee waraqa la odhan jiray ayay horgeysay ninkani dabeedna dayruu bilaabay dayro inuu u dayriyo nebiga mustaqbalka reerkooda iyo dadka ku xeeran baa uga yamxeeriyey inaan lasoo soo doonin buu sheegay waxi kumuu sii ogaanin arrintaa laakiin dhacdo soo jireena bay ahayd iyo sunno taariikhiya qofka diin saxa wada inaan lasoo soo dhoweynayn sababtuna waxa ay tahay diintan islaamkaa waxay tahay diinu takyiir diin iska fadhiisanaysa gidaar maahe waa diin wax bedelaysa oo nidaamka jaahiliyada ayay riixdaayay dumisaa sida dargada xun cimaarad iyo sarxi iyo fooq adagna way dhistaa oo ah asarxu lislaami dee qofkii waxaa madhoolada liita ku meeraysanaya markuu islaamku ka duminayo wuu ku dagaalamaya sartaasay ka bilaabmaysaa marka kolka hore waa hadal kadibna ficil bay tegaysa ninkan waraqa diinta uu haystay isaga laguma dilin lannahu diinu takiir maaha imanka meel sawmacad iyo qal wuu ku jiraa waa suufiyada kiristanka iyo sida arrinkoodu yahay ilaahay wuxuu ina isagaa leh oo waa diinta meel lala fadhiisanayo dadku waxay leeyihiin iyo maamulkooda iyo adduunyadoodana iyagaa leh oo waa dowladnimada marka ninkan isaga dad isbay qabsana gidaar buu iska fadhiya laakiin wuxuu garanayaa islaamka saxduu nebigu la imanaya calayhi salaatu wasalaam in lagula dagaalami doono waa taas weeye ah. fastaqraba wuu la yaabay calayhi salaam nabi maxamed naxariistii nabadgelya dushiisa haatee ah, maa nusiba liqowmihi qoladiisa waxaa loo nisbeeyey buu la yaabay maca maa yaclamuhu isaga oo ogaa min xubbihim lahu jacaylka ay jeclaayeen inay jeclaayeen wuu ogaa tolkii haddana markii la waa la weeriyan doonaa ayuu yaabay litisaafihi wuxuu ku sifaysnaa nebigu bimakaarim alakhlaaq akhlaaq wanaagsan buu ku sifaysnaa wa sidqi alqowl hadal runana waa ku tilmaanaa xataa samuuhu lamiin ilaa ay ku magacaabeen maxamed alamiin salkii wa qaala markaa nebigu wuxuu ihi awa mukhrijiyahum miyay saari doonaan miyay eryayaan waraqowma waxaa tihi tolkaabaa ku eri qaala markaa waraqa wuxuu yidhi khibraddiisiibuu uga jawaabay lam yaati rajulu nin lama imanin qad weligiiba bimili maa ji'ta bihi xaqan aad la timid oo kale xaqaad la timid oo kale nin yahow cid la timid ma jirto ilaa cuudiya waa la colaadiyey waa colaadi waa la colaadiyey dagaal baa ku bilaabmaybu waqad nadaqa bidalika alqur'aanu alkariim qur-aanka wanaagsanina taa waabuu ku hadlay waraqa sheegay qaala tacaala fii suurati ibraahiim ilaahay baa suuratu ibraahiim waxa uu ku yidhi wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim waxa ay gaaladu ku yidhaahdeen rusushii loo soo dirayay lanukhrijannakum min ardina dhulka iyaga waanu idinka mastaafurin doonaa aw latacuudunna ama waxa idinku noqon geli doontaan weeye horeba ugumay jirin rusushiya fii millatinaa diintayada rusushii hore waxaa lagu ohan jiray warnimayo ama waanu idin masaafurin doonaa oo waanu idin xidhxidhi haddii kale diintayada idin wax nagula qabi doontaa saasaa la odhan jiray marka sida ninkaasi sheegay uu qur-aanku sheegay waaya marka qof islaam saxa wada laga raali noqon maayo ilaa yowmina haadaana way jirtaa un haddaynu imika inagoo masaakiinteennaasaan halkeenaa iska fadhfidhinaa midhaano maamulkeennu waxa uu ku dhawaaqay in shareecadda la ogo oo maxkamadaha la dhigo oo fasiiq iyo xafiisyada la dhigo oo qaylada isu dayaamaysa kaylada ayaa isu baxaysa xorumaha baa laleeyahy dadkaan diintooda xorumaha shareecadooda xorumaha no xuquuqul insaankiibaabee laga dhacaya markaasaa suntii kufaarta soo kadhacaysa de inana waynu ka baqanay markaa waa laga baqday oo waxaa laye ina soo eeg layni halkii ilaahay laga baqi lahaa iyagaa laga baqay kolka inta diinta loogu dhaqmi laayahay marka lasoo ururiya waa intaasu gaaloon ogolayn iyo inagii oo dee ka baqnay khawfa minhu waay walxaqu yuqaal walitamaami tasdiiqi waraqa ninkaa waraqo la idhaahdo rumayntiisa uu rumeeyey tasdiiq waa rumayntee birisaalati rasuuli alakram rasuulka wanaagsan risaaladiisa calayhi salaam uu rumeeyey isagoo taa taam yeelayoo dhammaystiraya qaala wuxuu ihi sida soo socota ninkan isagoo rumayntuu nebiga rumeeyey dhammaystiraya muujinayo adkaynaya ayuu hadalkan soo socda yidhi nin kristan u ahaa laakiin islaam baa loo tixgelinaya kol hadalka yidhi walitamaami dhammaystir uu dhammaystirayo tasdiiqi waraqa ninkaa waraqa la yidhaahdo rumaynta uu rumeeyey birisaalati rasuul rasuulka risaaladiisa uu rumeeyey alakrami wanaagga badan calayhi salaam naxariis nabadgelya dushiisa haata nebiga isagoo ninkan waraqa kaa dhammaystirayo muujista inuu nebiga rumaysay oonu col ahayn isagu qaala wuxuu yidhi wa in yudriknii haddii uu isoo gaadho buui yowmuka maalinka rag isteli doontaan ee quraysh madaxa isla dhici doontaan haddii uu isoo gaadho ansuruka waan kuu heelin nasran muadaran nasri adag gargaar adag walaahinaan waxba la kala hadhayn buui muazaran macnihiisu waxa weeye mucbadan la xoojiyey cududaysan ah, gargaar xooggan ayaan kuu gargaari ballantaasuu qaaday waa ku rumaysteen rasuulka wallahi inaan ku hiilin doona bul maalintaa raggiska shar haddaan la uma lam yalbas labita waa joogidda wey lam yalbas ma sii jooginba waraqatu ninka la ydhaah an tuufiya in la oodsaday kama nagaanin markiiba waa dhinta marka waa khibradaha iyo sunnada jaariga ah rususha iyo saalixiinta la soo gudboonaanaysa wey ma soconayso qofkuun idhaahdo xaq baa iga dhaba iyo maxaa la ii hadalhayaa ama la ii dhibaya isma qabanayso ummaddu taa inay ogaato wey waayo nabigaba calayhi salaatu wasalaam sida ninkani uu sheegay maalintaasay ku bilaabantay intii hore waa la soo dhaweyn jiro waa la jeclaayo go-aankiisaaba kii kacbadu ku dhamaatay ahaay waynu soo arkayna iyadoo odayaashii quraysh oo dham wada joogaan laakiin dagaalkii maalintaa bilaabmay dee wuu socday sanadii tobnaad uu geeriyooday rasuulku sal allahu calayhi wasalam isaga oo colkii guntay yurub u kacayo weerarayo usaamatu bnu zaydna uu hogaaminayo gobonaankun ciidana kambalka madiinana uu ciidankaas kasii ruqaansanayo ayuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam marka taas wey fatratulwaxyi waxyigiibaa kala go-ay kala go-ay waxyiga oo markii casharkaa hore uu nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam suuradda iqra ayaa intaanay mudafir soo degin ayaa xoogaa waxyigu kala go-ay taasina waa dhacdo kale oo taariikhiya oy tahay inaad ogaato muddadaasina sida uu sheegi doono ilaa afartan maalmood meelahaasaa lagu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam macaankii waxayga intii u dhadhamiyey kadib muu jeclaysan kala go-ah markii dambe malag wuu yimid aada buu ugu farxay qalbigiisuna wuu degay ilaahayna nuurkiibuu caalamka usii ballaariyey waay wa fatrat lwaxyi wa fatrat lwaxyi mise wafatara buuri ya ah, kaygaa taa dhige taadaas waa iska qalad fatratu taadaasi baan markaa jirin wafatara alwaxyu waxyigii baa kala go-ay waa ficile muddatan mudduu waxyigii joogsaday lam yattafiq calayha aanay isla waafaqin almuarikuuna taariikh yahanadu culimada taariikhdu muddo aanay inta maalmood ahayd isla waafaqin ayuu waxay u kala gohay wa arjaxu aqwaalihim fiiha aqwaashooda hadalladooda ka ugu raajaxsan waxa weeye arbacuuna yowman afartan maalmood ayuu kala go-ay casharkaa hore markuu qaatay kadib liyashtadda si uu u adkaado shawqu rasuuli jacaylka uu nebigu jecel yahay lilwaxy waxyiga jacaylka uu jecel yahay oo sideedaba shayga marka lagu gaalgaalo ama lagu kaadkaadiyo waad xiisaysaa haddii la isugu kaa daba qabsana xiisahaa ma yeeshe ee waa ka yar sahlanaada waa kaa sidaa daraaddeed buu cabdillaahi ibnu mascuud yidhi casharada isugu mukaayo daba qaban jiray nebiguye kaana yatakhawalunaa fi lmawcida wuxuu leeyahy cabdillaahi ibnu mascuud nebigu waanada wuu noo yaro kaadkaadin jiray oo casharku dee wuxuu ahaa mid yaro googood shawq waa cishqiga waqad kaana maxaa ku xiga ya waqad kaana arrintaa waa la helay taanadaa taama ah waqad kaana ay wujida dalik arrintaas way dhacday inuu waxyigu nabiga ka kala go-ay fa ina alxaala ishtada bihi calayhi salaam arrinkii wuu ku adkaaday intii waxyigu uu kadib dhacay xataa saara ilaa uu noqday nebigu kullamaa ataa markastuu yimaado dirwata jabal buur figteed mararka qaarkood kolka uu fuulo buurta figteeda iyo buurta dhakadeeda dirwad waa buurta badaa lahu waxa u yar muuqanaya oo uu dareemayay an yarmiya nafsahu inuu naftiisa ka soo tuuro minhaa buurta ah maadaama waxigii uu helay uu ka kala go-ay inuu buurta iska soo tuuro ayuu danaynayay waa riwaayooyinka qaarkood baa sidan qabaa ilaa qaarkoodna ay tilmaameen tacliiq bacdu taabiciina xadaran waxa uu ka feejignaa min qaiicati illaahi lahu isagoo min qaiicati illaahi lahu inuu ilaahay jaro armaalal aku jaro ee ku gooyo bacda an araahu intuu ilaahay tusiyey nicmatahu lkubraa nicmadiisii weynayd nicmadii weynayd intuu ilaahay tusiyey ayaa lagaa kala gooyey sow aha warar muu ilaahay ku gooyey taasuu ka yaraa warwaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa hiya nicmada weyne nebiga la siiyey ikhtiyaaruhu waa ilaahay oo u doortay lian yakuuna inuu noqdo nebigu waasitatan kii u dhaxeeyey baynahu ilaahay wa bayna khalqihi iyo khalqigiisa nicmada weyne loo doortay nebiga waxa ahayd inuu noqdo ergeyga ilaahay iyo ummadda udhaxaynaya gaadhsiinaya risaalada saasay ilahay u doortay nicmadaa weyn miya lagaa kala jaray buu ka warwarayay fayatabaddaa lahu lmalak malaga ayaa mararka qaarkood usoo muuqanaya o usoo banbaxay qaailan isagoo malagu leh anta rasuulullaahi xaqan waa rasuulkiibaat ilaahay baa ta hawarwaraysa rasuulki ilaahay dhabta habaas mararka qaarkood intuu malagu lasoo soo sidaa ku odhanaya fayaطmainu khaairu qalbigiisaa degaya nebiga markuu fariimaha ah iyo hadalkaa malagu ku yidhaahdo mararka qaarkood qalbigaa degaya khaairku waa qalbigu wayarjicu waxa uu ka noqonaya nebigu camaa cazama calayhi shaygii uu go-aansaday oo ahaa inuu meeshaa iska tuuro xataa araada allah ilaahay jeer uu doonay an yudhira inuu usoo saaro lilwujuudi caalamkan nuura diin diinta nuurkeeda inuu ilaahay caalamkan usoo muujiyo u ballaariyo ilaahay ilaahay uu doonay facaada ilayhi alwaxy waxyigiibuu markaa ah facaada ilayhi alwaxyu baa usoo noqday rasuulka sal allahu calayh wasalam ilaahay baa doonay wujuudka waa ifkan iyo kownka inuu usoo saaro nuurka diinta wuu usoo saaray inuu dhamaystiro sidaasuu ku degay rasuulku sal allahu calayh wasalam waaya casharkii labaad uu qaato mudatir iyo muzamilana ama mudatir baa isagana kan ah waaya iyo waxyaabaha rasuulka la faray sala allahu calayhi wasalam waxaana yidhahdaan culimmadu sidaynu kusoo arkaynay tawxiid aayaadka horena nebinimay ahaa ee nebiga in nebiga laga dhigay suuratu iqlaa suuraddan imika sheekhu uu sharxaye muddo tira lagu soo dejiyeyna waa in rasuul laga dhigay oo labadii derajaba la ysugu daray nebi iyo rasuul labadabana ilaahay baa ugu baaqo yaa ayuha nabiy idaa dalaqtum nisaa ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu lak ya ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayk min rabbi marka risaaladiiyo nebinimo labadaba ilahay uu kula hadlay marka casharkaa labaad sida u qaatayna waata fa baynamaa huwa yamshi iyadoo wakti uu socdo nabigu baynamaa iyo baynaa waa wakti un weeye goor ka gooraha amin oo nebigu yamshi uu socdo id samica sawta min asamaa cod buu xagga hore ka maqlay xagga sare ka maqlay farafaca ilayhi basara kor buu eegay indhuhu kor u qaadayoo codkiibuu xagga sare ka maqlo kor u eegay fa ida almalaku mise malagii usoo muuqday nebiga alladii jaa'ahu bixiraa godkii qaaru xiro la odhan jiray malagii ugu yimi casharkii u horreeyey iqra siiyey kiibaaba ayuu arkayba oo xagga sare jaarisun fadhiya bayna asamaai waalard cirkiiyo dhulka dhexdoodu malagu fadhiya ile malaa'igta ilaahay kuraasid ma weyne hawaduna lama siibatee halkaasaa ilaahay rako uga sameeyey rafraf kursi cagaaran ba halkaa ilhaawdhiga faruciba minhu aad baa loo argagax geliyey nebigu wuu naxay markaa litadakuri maa shay buu xusuustay facalahu uu malagu ku sameeyey fi lmarati aluulaa markii u horeeye wuxuu ku sameeyey buu xusuustay oo maxay ahaa dee yaro buquujintii buquujintii buu yaro xusuustay tadakurku waa xusuusashada farajaca wa qaala nebigu intuu dee casharkii qaatuu farajaca noqduu reerkiisii ku noqday reerkiisiibuu ku noqday kolkaasuu qaala wuxuu yidhi dairunii dairunii war hala idedo hala idedo dadyo hala idedo qadiijo buu ku odhanaya ehelka faanzala allahu tacaala calayh ilaahay wuxuu ku soo dejiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam suuraddan yaa ayuha almudabbir kan istuuduubayow qum istaago andir dadka udig wakhtigii la istuuduubaya wuu soo dhammaaday wey iskuuduub ma jiro ay xadir innaas dadka uga dig min cadaab illaah cadaabka ilaahay uga dig in lam yarjicuu haddii aanay kasoo noqonin can kayihim baadidooda hayigu waa baadida hadday baadidooda ka soo noqon waayaan wamaa kaana yacbudu aabaahum iyo aabbayaashood waxa ay caabudayaan taa hadday iska dayn waayaan cadaab dadka uga dig macnaha aayaddu waa sidaa dadkii ha eeganin waxay gaadheen waktigii loo gurman lahaa badbaadi dadka istuduubka iyo damqashada dhaaf diyaargarow waay wa rabbaka ilaahaagana fakabir weyne wa rabbaka fakabir labada dhanba way akhrismi kartaa rabbaka fakabir qur-aanka balaaqadiisay ka midta rabbaka xagga horena saa ay uga soo akhrismaysa xuruufteeda isugu xidhisanta haddaad xagga dambe ka bilowdana rabbaka fakabir sidaasunbay isugu xidhiidsantah labada dhamba oo loo akrii karaa macnaha isugu hagaagsanta ilaahay weyne bitacdiim walaa tushrik macahu au shriig yeelin fii daalika hayra cibaadadaa iyo tacdiimkaa cid kale ha wadaaji ilaahay cid laguma lifaaqe eh oo laguma ladhe eh keligii rabbi caabud amarkaasaa dhacay warabaka fakabir allaahu akbar allaahu akbar ayuu ahaa dhaqankiisii dambe rasuulka sal allahu ala wasl taasaana ku adaanay salaadyaashiina ku jajabiyey wa iyaabaka dharkaagana fadahir nadiifi ilan diintani waa diin nadafa wa diin lfira wa dahuuru shadru liimaan ayuu leeya rasuulku sal allahu alayh wasalam ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin adahaara waa cinwaanka islaamka wey dahaarada qalbiga iyo ta jidhkada iyo ta wadanka iyo ta deegaanka mid walba wa tiyaabaka fadahir baa dharkaaga nadiifa litakuuna si aada u noqoto mustacidan mid istaaga mid u diyaar garooda dheh mil wuquufi bayna yaday illaah ilaahay hortiisa si aada isu taagto dharka nadiifso id laa yaliiqu bilmu'min qofka mu'minka ah kuma habboona laai kuma aha an yakuuna inuu noqdo mustaqdaran mustaqdaran najisan mid la qulumaysto oo nijaasa istiqdaarku alqadira waa wasakdiiyo kudaafada marka qof uraya oo aan nadiif ahayn maaha qofka muminka waa daahir wuu hufan yahay marka nijaasna maaha sidaa darteed maadaamaad ilaahay u cibaadaysanaad sidaad hortaagaysa halkaa ka bilow waxay ku jirtaa casharada ugu horeeyey iyo kuwa u dambeeyey diinta labadaba saasaanu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam warujza bahalahaa liita ee sanamyaasha la idhaahdo fahjur iskaga tag waay arujza fahjur ay uhjur waxa aad ka tagtaa asbaab arij wa huwa alcadaab cadaabka iyo rujsiga ayuu ku fasira isaguye cadaabka sababaha keena iskaga tag ilaa salamku waa sababta cadaabka sanam ka dhammaan weydaaba cadaab baa kuu meel yaala bian tuiica allaha ilaahay inaad adeecdaa la rabaa wa tunfida amrah amarkiisana aad nufuud ku samaysad fuliso waxaa lagaa doonaya ilahay amarkiisa inaad nebiga fuliso ilaahayna adeecdo rujsigaa iyo e, cadaabkaana rijsi iyo ruj cadaabkaa waxa sababta oo tahan caabudka ana iskaga tag taasina amar kala yahay ummadana waa la faray wixii nabiga la faray walaa tamnun hagallad sheeganin waxa bixinin walaa tamnun waxa bixini tastakfiru adigoo badsanaya macnaha deeqdaada shardigaasiyuu la soconin macnaheedu waxa weeye waa kan kuu fasiray walaa tuhib axadan hibatan cid hibe ha u hibayni cid waxa siinin wa anta tadmacu adiga oo rajaynaya an tastaciida inaad ciwad ka qaadato min almawhuub kii aad waxu hibaysay inaad ka qaadato aktara wax ka badan mimaa wahabta wixii aad u hibaysa fa haadaa kaasi laysa min sha'ni alkiraam dadka wanaagsan arrinkooda maaha marka aada wax bixinayso nebi allow ha u niyoonin kaga soo goo iyo ka kordhi iyo kaga bato soo saa wax looma bixiyo dadka qaarkood baa saa wax u bixiya hebel waxaan waxaa badan u siiyey waan kaga sii badsan ah, warna si annaba waanu ku siinaaye waaya hooyo maalintaan baahnahay sii marka walaa tamnun tastaktiru waxa bixinin adigoo doonayana dadka wax ka badsato ad wax ka hesho ila iib baa la dhaa taas wax bixin maaha waa iib baa la iib waxbaad bixinaysa waxbaad ku doonaysa taasaa uu sheekhu ku fasiray tastaciidu waa min alciwadoo adiga oo ka doonaya ka ciwad qaadanaya akara mima wahab wixii aad hibaysay wax ka badan qof wanaagsan dhaqankiisu saa maaha oo qofka muuminka ahi marka uu wax bixinayo wax wuu ku doonaya sideedaba cid ifkani marka aynu joogno iyo islaam bilaash wax ku bixisaa ma jirta cid waliba waxbay doonaysa qofka muminka ah cidda uu wax ka doonayunbaa waxaa la yidhi ha noqoto ilaaha boqorka kariimka ah deeqdaada iyo waxaad bixinaysa wax ku doon laakiin waa maxay ibtiqaaa mardaat illaah hali noqosho ilaahay baad ku raadinaysaa iyo janno ya saasay noqota waxbixintaada qofka kala liitaana bani aadamku wax kaga doonaya ama magax ha ahaato ama maal ha ahaatee walaa tamnun waxa bixinin tastakiru adigoo arkaya in weyn waxba yuu kula sii weynaan in lagu fasir caaisha waxbaa lasii raacin war maanta waxaan ku dhaafay waa wax weyn inaad ka yaraysaaba heede inaad intaasoo dhan wax bixisaha odhanin iskagaa walirabbika ilaahaaga fasbir u sabir fasbir lirabbik ilaahay daraaddii u sabir calaa maa sayalxaquka waxa ku soo gaari doona min adaa qawmik oo qoladaada dhibaatadooda ah xiinamaa tadcuuhum ila allah markaad ilaahay xaggiisa ugu yeedhayso adigu sidaa garow dadkana u gurmo doodaa iyo dagaalkaasina sabir baad kaga gudbi kartaa ee deg deg kagama gudbi kartid wey haddaad deg degtood buubto ood bayr yeelato waad banjaraysaa wey arinkan lagama dabaalan karo waa ammaano culus marka waxa wey walirabbika fasbir watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr tawaasaw bilxaqi timiyaaba oo xaq sheegtayaaba waxala wixii aan xaqa ka raalli ahayn qowl iyo ficil bay bilaabeen waay sidaasaa casharkii labaadna uu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waay markaa waxiga bilowgiisii kolkuu sidaa nooday wuu guddoontay ammaanadiina nebigu calayhi salaatu wasalaam dhabarku u rid isaga iyo intii rumaysto aynu arki doonaana way badrheedheen sidii nebi ibraahimba u waajahay ummaddiisii falaha badnayd ee aabbihii horkacayay iyagoo ka soo horjeeda marka dacwadii buu bilaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo dadkuna iska duruufaysan yihiin dhaqaaluhu iska yar yahay tiradana aynu arki doonno ay aada u yar tahay qofka ka sanqariya dacwaddanna silsilada lagu xidayo gowda laga saarayo alfaslu thaani addacwatu ila alhudaa addacwatu siran waa yeedhmadiioo si hoose ah ahayd iyo wa awalu naasi islaama iyo kii ugu horeeyey islaamnimadan dadkii ugu horeeyey tarjamadu ama ciwaanku labadaasu ka koobayn dacwaddii nabigu inay sir u socotay iyo iyo asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadkii ugu horeeye soo hor islaamay taasina waxa ay ahaydoo maqaalku kollay dee saad arkayso in dooruu la egyahaye qaybihiisan hore waxa uu kaga hadlayaa inuu rasuulku isu diyaariyo calayhi salaatu wasalaam inuu arrin ka fuliyo iyaday dadku sanamyaashii wada dul fadhiyaan oo ay caabudayaan akhlaaq wanaagsanna aanay haynin kibir iyo qabyaalad mooyaane dagaalkuna wuxuu ahaa uun dagaal qabiil ayuu ahaa yaa waxa la isugu faanaa rasuulku markii uula yimi shaygan garanaynin caqligii wanaagsanaa u degdeg caqligii liitayna uu ka soo horjeestay waxaa u horumeeyey khadiija caliy bna abi aalib ayaa ku xigay radia allaahu canh maadaama uu nebigu biirin jirayoo calina uu nebiga ka ag dhowaa oo dadkii uma nebigu masruufayay buu ka mid ahaa sida uu masruufayayna waa uu kuu sheegi doonaa <clears throat> isagoo daayadiisu ay yar tahay calina waa rumeeyey cali markaa waxau ahaa ninkaanay soo marinba gaalnimo ee isagoo sabiya ayuu rasuulka rumeeyey waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horrumeeyey ninkii uu xoreeye zayd ibnu xaarisa la odhanayey oo isaguna intuu xoreeye islaamay abuubakar sidiiq ayaa isaguna ka mid ahaa marka si kalaa loo dhigi karaayo cidda ugu horrumaysay dumarka khadiijo caruurta cidda ugu hor cali buu ahaa addoomaha ka ugu horumeeyey zayd maxaaris u ahaa ragga waaweyne aada ishu u qabanaysa ninkii ugu horeeyey afsaxay islaamnimada abubakar sidiiq buu ahaa radia allahu canhum wa ardaahum waaya dacwaddu waxa ay ku socotay sirta ah iyo hoos hoostaasay ku socoto gacan haadiskaasaa la waday iyo in guryaha dadka lagaga dhaadhiciyo dad badanoo caqligooda iyo garaadkoodu fiicnaa ilaahay hanuunu la doonay oo asxaabtii qaaliga ahaydee waaweyneyda ah, oo kuwa magacyadooda mid mid midmidu usoo qaadaya ah ayaa aftaxa islaamka oo ugu horeeyey kolkaasoo mid buu usoo qaadi doonaa ciwaanka inta horu kaga hadlaya waa intaas qaama calayhi salaam macnaha wuxuunaynu uga jeednaa in bal af soomaali ahaanna marka hore lagugu soo yar ururiyo si aad u fahamto dabeetana ereyada la macneeyo adigoo sii haysta macnaha maqaalka ka waramay qaama calayhi salaam waxaa lagu yihi qum baa la istaagta wuu istaagay waa dhaqaajiyey wa dacaa licibaadati illaah ilaahay in la caabudo wuxuu ugu yeedhay aqwaaman jufaatan dad qallabsan qolyo qallabsan ilan diinla-aan baa qallabsanaan leh qof hadduu qallabsan yihi akhlaaq xun yahay waa qof aan diin lahayn jufaatan inaba waxaynu hebel waa jaafi jaafi waa ninta waka dadkaasoo laa diina lahum aan diin lahayn ilaa an yasjuduu liasnaamin inay sanam u sujuudaan ba ayaa diin u ahay laa tanfacu walaa taduru aan dhib iyo dheef midna lahayn sanam aan dhib iyo dheef midna lahayn bay ka dhammaan lahaayeen walaa xujata lahum daliilna umay hayn inay caabudaan ilaa annahum mutabicuuna wuxuunay raacayeen dadkaa sanamka caabudayaa limaa kaana yacbudu aabaahum aabbayaashood waxay caabudayaan macnaa diintooda iyo daliilkooda wuxuu ahaa aabbahay baan ka soo gaadhay waa soo jireen iyo sooyaan saasay daliishan jireen walaysa cindahum min makaarim alakhlaaq dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq fiicanna agtooda may oon makaarim alakhlaaq waa akhlaaqda fiican taasina agtooda ma ilaa maa kaana wixii ahaaday mooyaane murtabitan mid ku xidhan bilcizati walanasa alcizatu walanas waxa weeyaan waa naxliga qabiilka iyo santaagiisa akhadat alcizatu bilf si kale qur-aanku wuxuu udhigay xamiyat aljaahiliya waa ficilka jaahiliyada ficilka ficilku maaha kii falkii af carabiga ahaa maaha ee ficil waxaana wuu kugu kalifaaday kii aynu odhan jirna wey ah, ficil xuma qaaday hebel waa waxa had iyo qofka soo haraaciya ee santaaga iyo kii alcizatu ah, walanas anasaduna waa isla weynaanta qab weynaanta taasay hayeenood qabiil uun ah wahuwa aladii kii weeye kaiiran maa kaana in fara badan ahaa sababan mid sabab u ah bilkhaaraati waalxuruuq ihraaqi dimaa khaaraadku waa weerarada xuruubtuna waa dagaalada ihraaqu dimaa dhiigga daadintiisa marka waxaa sabab u ahaa in badan dagaalka iyo weerarka iyo dhiig la daadiyo qabiil baa sabab u ahaa qabiil baa wax laga qaaday qabiil baa dhegtiisii wax loo dhimay qabiil baa naag laga qaaday qabiil baa sidan noqday waxaasaa sabab u ahaa dagaaladii carbeed iyo dhiiggay daadin jireen haddaba naxligii nooca ahaa ayaa kusoo kacay markuu nebigu yimi nimankii fa jaaahum rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuula yimi bimaa laa yacrifuunahu waxaanay garanayn ilan diinlaawayaal bay ahaayna kutub hore may haysanayn fadawlcuquuli saliima dadkii caqliga caafimaadka qabay lahaa dawlcuquul cuquusha kuwii u saaxiibkaa asaliimati ee caafimaadka qaba baadaruu ila tasdiiq inay rumeeyaan bay u degdegeen rasuulka sal allahu calayh wasalam dadkii caqliga fayooda ay ayaan uu markaa la dooray waxay u degdegeen inay nebiga rumeeyaan wa khalci lawsaan sanamyaashana ay ka siibtaan khalc waa siibidda awsaanta inay ka dhex siibtaanay ka dhex muri dhahdaan iyo waman acmatu ariyaas waman acmatu riyaasa marka waa kooma ahayd inuu dhigaamo faasila waman acmatu riyaasa madaxtinimadu qofka indhatirtay adbara wastakbara dabaduu jeediyo uu isweyneeyey kay laa tuslaba minhu si aan looga siibin cadamatuhu isla weynaantiisa iyo madaxtinimadiisa qofkii madaxtinimadu indhatirtay isagu wuu daba jeediye isagoo isleh waxbaa kaa nuqsaana acmatu alcama waa indhalaanta acmat riyaas madaxtinimadu ninka indha tirtay ilaaa indha tirtaaye xadiidkii xasanka waa kii ahaa xubuka ashaya yucmi wayusimu haddaad shay jeclaatood ka daba dhacdo waad ku indha iyo dhegabeeshaa waxaasuu qofkaasi la indhabeelu la dhegabeelay waa run weyn nebi yuusuf markay dumarkii jeclaadeen miyaana indhabeelin inay watlo jarayaan iyo inay far jarayaan bay kala garan waayeen fariyo wasladi mi isheegi samaag haddaad wax jarsanayso waa dareemaysaa inay mididu gaadhay fartaadiiyo in kale marka waxa gaadhay way kala wareegeen markaasay dabeetana indhabeeleen o marka kaasi iyagu dee nimankaa kibre ee madaxtinimadu indhatirtay kuwaas way hadheen wa kaana wuxuu ahaa awalu man sataca calayhi nuuru lislaam nuurka islaamku ciddii ugu horeysay ee uu ku qotonsaday dushiisa uu ka soo baxay wuxuu ahaa khadiijatu bintu khuwayli zawju ah, ah, wa kaana wala hadii laydhaha khadiijatu baa la awalu hadii laydhaha khadiijata weli wa kaana awalu man sadca caleyhi nuur islaami khadiijata bintu khuwayli zawju sadca waa erey qariibee macnihiisa waxa weeye ah, suduucu shams qoraxda soo bixideeda nuurka islaamku ciddii ugu horreysa waca dushiisa ku yidhi u gudcurka ka kaxeeye wuxuu ahaa khadiij oo xaaskii nabiga ah. iyadaa ugu horeysay cid rumaysan rasuulka sal allahu alayh wasalam ah, xokayn wanaagsan ba wa cali bnu abi aalib ayaa isaguna ku xigay oo ibnu cami nabiga in adeerkiya wa kaana muqiiman cindahu cali nebigu ag joogi jiray yucimuhu wa yusqiihi nebigaa raashimi jirayoo waraabin jiro macnaha biilin eh, jiray wayaquumu biamri arimihiisana habayn jiray nebiga dee maadaama nebigu ka weynaa lacag u yaraaye nebigaa yaquumu biamri arinkiisa habayn jiray oo inankan gacanta ku hayo sababta cali u keentay nebigana waa sidan lianna qurayshan kaanuu nimankii qurayshood waxay ahaayeen qad asaabat majaacatu gaajaa ku dhacday wakhtiyadaa gaajaa jirtay wa kaana abu aalib abu aalib oo cali dhalayna wuxuu ahaa muqilan mid yaraystay muqilan waxaa lagu tilmaami karaa hanyar ama faqiira kaiira alawlaad caruur badanna wuu lahaa abu aalib wa cali aabihii faqaala calayhi asalaam nebi maxamed baa fikrad soo jeediyo ku yidhi licamihi cabaas bni cabdilmualib cabaas bni cabdilmualib ayaa wuxuu ku yidhi oo dee adeerkiia ah oo abu aalibna ay walaalayihiin ayaa wuxuu ihi ina akhaaka abaa aalib adeer cabaasow ninkana walaalaha tihiine abu aalibe ana iyo adeerka ahay kaiirulciyaali ciyaalkiisu way badan yihin wanaasu fii ma tara dadkuna waxaad aragtay bay ku dhex sugan yihin oo mina shiddati dhibaato ah dadkuna dhibaatadaad aragtayba adeer ku jiraan ninkana walaalaha tiina abu aalibna caruur badan buu hayaa waana duruufaysan yihin fanaliq binaa ilayhi balhadday noo gee adeer aanu tagna abu aalib linukafifa min ciyaalihi si ciyaalka aynuga fududayno odaygu waa kanoo waa dan yar dad badanna waa ka mas-uul dadka aan la biilinno inoo gee adeer taakhudu waaxidan wa ana waaxida adigu inan kaxee ama inan aan kaxeeyo inamada abu aalib cabaasow adigu mid kaxe ana mid baan kaxayn fandalaqaa way tegeen wa caradaa calayhi lamr arrinkiina way u bandhigeen sidaasina dee waa fikrad fiicanoo waxaa la odhan karaa soomaalida in badanoo mutacalimiintooda ahay waa siday ku soo baxeen markaa dadka yar waraysa anigu abaryartay baan la joogi jir anigu eedaday baan la joogi jir ah, anigu adeer soomaaligaygii baan la joogi jir manaa kii islaanta ay wada joogeen marka dadka noocaasi ah had iyo jeer aan buuxbuuxa maal badan ku dhex jirinna reerkoodu iska reer miiga yahaye habaryartii ama edadii la jooga magaalada wuxuu noqday markii dambe aqoon-yahanka soo baxay aqoon-yahanka inta badan inoo soo baxay dad badan baa noocaas waayo ilmaha noocaasi waxa uu iska dareenayaa runtii in uu u baahan yahay inuu isagu gaari isu taaga ha dhowto oo dadkan ku tabcaya uu waxtaro oo reerkoodii waxtaro oo waa dadka inta badan waxbartada ahaan jireen waay wacaradaa calayhi lamra arrinkiibay u bandhigeen yaa bandhigaya cabaas iyo nebiga abu aalib bay u bandhigayaanay leeyihin waa caruurta abarkaa qaadno faakada alcabaasu jacfar bna abi aalib jacfar bna abi aalib jacfar bni abi aalib jacfar ayuu cabaas kaxeeyey odayna abu aaliba ah wa akhada calayhi salaamu caliya nabiguna yuu kaxeeye cali ayuu kaxeeyey fa kaana fii kafaalatihi kafaaladiisu ku sugnaa kafiil buu ka ahaa macnaha waa maxay mas-uul buu ka ahaa uu ilaalin jir ka axadi awlaadihi ubadkiisoo kalunbuu cali la ahaa ilaa an jaaat nubuwa ilaa ay nebinimadu timi cali waxa korin jiray rasuulka sal allahu alayh wasalam ilaa in wax ka ogaata weeye ilaa calimu marka dee ilaa nebi noqonayay isagaa cali gacanta ku haya waqad naahaza alixtilaam inuu qaangaadho u dhowaaday cali naahaza qaaraba alixtilaam ixtilaamkuna waa waktiga oo qofku biyihii taranka ku dhowaaday inay ka yimaadaan uu qaangaadhayo ilaa waktigaa uu ku dhowaanayo fa kaana taabican lilnabiy nebigunbuu la socon jiray cali fii kulli acmaalihi shaqooyinka dhammaanta shaqooyinkiisa markuu nebigu shaqo qabanayo tijaaraynayo wax dhisayo hawl wadayo alina ula socon socon jirsado yar walam yatadanas kuma wasikoobin cali bidanas aljaahiliya jaahiliyada wasakhdeedii wixii ay booshaakaysa iyo qurunkii ka duulduulayay iyo burushkii wasakdaha ee jaahiliyadu la wareegaysa cali muu soo gaadhin waxaasoo ahaa min cibaadati alawsaan sanam la caabudo waitibaaci alhawaa iyo rabitaan la raaco tumashadii ay tuman jirtay jaahiliyada iyo sinadii iyo beliya baas cali ma soo gaadhin dadiisuba way yaraysa waktigaas isagoo weli aan qaangaarkii ku dhawaaday wey waakan ku sheegaya sidaa daraaddeed bay qaateen culimo badan iyagoo odhanaya marka asxaabta lasoo qaado karama allaahu wajhahu ha la yidhaahdo cali asxaabta kalena radia allaahu canhu ha la yidhaahdo laakiin culimada muxaqiqiinta ah iyo muxadisiinta asxaabta inaan waxba la kala soocin dhammaantood radia allaahu canhu loogu duceeyo qowlka saxdii waa kaas waayo dee waa qowlka ilaahay u dooray wey maxaa ilahay uhi radia allaahu canhum waraduu canhu ulaaika xizb llahi alaa ina xizb allahi hum lmuflixuun ilaahay baa ereygaa u dhigay asxaabta ilaahay waxaa kaluu yihi laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara muminiintu markay geedka hoostiisa kugu gacan qaadayeen maalinku arrinku adkaa ee gaalka loo tusanaya makee la weerarayay ee raggii aan gabanina kugula heshiiya kugu gacan qaaday geeri inay dhintaan ama guulaystaan ilaahay baa ka raali noqday marka radia allahu canhu baa laodhanaya alla wixii ka dambeeyeyna waxaa laodhanaya raximahu llah rususha iyo malaa'igtana calayhi salaatu wasalaam baa la odhanaya waa musalaxaadka iyo eray bixinta shareecadda dhexdeeda iyo saalixiinta awliyada ilaahay lagu ducaynayo midda kale sida dee ahlu sunna waljamaaca waa masale caqiida ah isla waafaqsanya waxa wey inuu ugu fadli badan asxaabta abubakar cumar cuhmaan calina ka afraad yahay alkhulafaa raashidun cali aalu beytkii nabiga ha ahaada calayhi salaatu wasalaam laakiin asxaabta saasay u kala fadli badan yihin waaya marka cali intaasuu ku dheeraadayo nabigaa calayhi salaatu wasalaam sidaa gacanta ugu hayn jiray marka garbay noqotay mar hadduu rasuulkii gacanta ku hayo ilaahay ammaanadan usoo dhiibuu rasuul noqday inuu rumeeyo saasuu cali ku rumeeyey wa ajaaba aydan aada yaiidu aydan waa masdaru aada waa noqod wey ah. wa ajaaba aydan mar labaad waxaa sidoo kale waxaa aqbalay oo ajiibay rasuulka zayd ibnu xaarifa ibnu shuraxbiil alkalabi mawlaahu calayhi salaam zayd ibnu xaarisa ninkii laodhan ee qur-aanku xusay falamaa qadaa zaydun minha wadaran zawajnaakaha suurat laxzaab ninka keliya asxaab saxaabiga ilaahay qur-aanka ku magacaabo wey zaydkaas ayaa ayaa rumeeyey rasuulka alkalabi waa qodadii ninkaasa ayaa rumeeyey rasuulka mawlaahu ee uu xoreeyey nebi ilaahay waxa xoreeyey rasuulka sala allahu calayh wasalam waa qiso dheer buu leeyahay imika uma jeedne waa ninkaa u xoreeye inanka u ahaan jiray wa kaana wuxuu ahaa yuqaalu lahu waxaa la odhan jiray zaydkan zayd ibnu muxamed zaydkiina nebi maxamed baa laodhan jiray liannahu lama ishtaraahu markuu nebigu ninkan soo iibsaday actaqahu wuu xoreeyeyo wa tabanaahu inan buu ka dhigtay berigii hore dee waa la kala qaadi jiray dad iyo dunyado carabtu dadkay kala qabsatay buu ka mid ahaa markaasuu nabigu iibsaday kolkaasuu xoreeyey kolkaa uu xoreeyeybaa dabeetana inamadiisa inan buu ka dhigtay midaan jiray bu ahaa carabtana qof aana dhalin inan ka dhigan karto oo isdhexli kartaa sidan sheegi doono marka ilaahayna wuu nicmeeyey rasuulkuna wuu nicmeeyey waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayh amsik calayka zawjak watukhfii fii nafsika ma allaahu mubdii waktiga aad u siraysanayseed kulahayd ninkii ilaahay uu nicmeeye adiguna aad u nicmay ilaahay baa u nicmeeyo islaannimu siiyey adiguna waad u nicmayso addoonnimaad kasii sii daysay waaya wa kaana wuxuu ahaa wuui almutabannaa qofka ibniga laga dhigtay ina laga dhigto kabnin xaqiiqiyin inaan dhab uhunbu la mid aha ka liiskaaga ku qortee liiska caruurta aad ku darto waa mutabana baa la odhan jira marka inaan xaqiiqiyinbu ahaa yarisu wa yuuras isaguna qofka uu dhexli jiray isna waa la dhexli jiray waa arinta ay meesha ka saartay suurat laxzaab haddaad akhrido qaybaheeda hore waaya wa ajaabat aydan sidoo kale waxa ajiibtay rasuulka oo rumaysay ummu ayman islaanta la odhan jira weliyadda ilaahay ahayd xaadinatu ee nabiga soo xanaanaysay soo korisay xagga horaad kusoo soo aragtee allatii taasoo zawajaha uu nabigu u guuriyey limawlaahu ninkanuu xoreeye zayd ah zayd isagaa xoreeyey ummu aymanna iyaduna dee waa la xoreeyo addoontii cabdilaahi ba ahayd nabigana waa xanaanaynaysa calayhi salaatu wasalaam o xag hore aynu kusoo aragnay xaabinadii sidaa marka labadanoo ka agdhawaa buu isu guuriyey nabigii dambena wuu ka warhayn jiray rasuulka sal allahu alayh wasalam umuayman si gaara buu uga warhayn jiray waa kii booqan jire abubakar iyo cumarna berihii dambe nebigu uu geeriyooday si gaara islaanta ugu tegi jireen oo siyaaro siyaaro booqasho gaara bay ugu tegi jireen markii madiine la tegey islaantaasina way rumaysay rasuulka sal allahu alayh wasalam wa awalu man ajaabahu ciddii ugu horreysee nebiga soo ajiibtay waxay ahayd min kayri ahlihi min kayri ahli beytii dheh aalu beytkiisa aynu soo sheegnay ka ag marka laga tago dadkii kale xaafadaha kale ahaa waxa ugu horreeyo rumeeyey abubakr ibnu abi quxaaf ibnu caamir ibnu kacb ibnu sacd ibnu taym ibnu mura taymi alqurashiy ninkaa tirtiimadu saata waa abubakar aabihiina waa abu abuquxaafa sida cilmu xadiidka iyo kutub ruwaat macruufka ku ah waa laba qofoo macruuf ku ah waxay ku jiraan asxaabta macruufka ku ah kunyada oo qofnaanays buu caan ku ahaa qofna wuxuu caan ku ahaa kunyada kunyadana waynu soo xusnayo waa erey ayna magaca inaan isticmaalinoo aabba iyo hooya loo horeysiiyaa waxa weeyaan hebel aabihii ama hebel hooyadii ayaa la idhahdaa sharaf bay u arkaan ilaa imikadan marka kunyadaas dadka macruufka kuabay ah ku jiraan abubakar iyo aabihii marka dee habka loo baaraana waa nooca laakiin magaciisa iyo magaca aabihii ee sida macruufkao ah cabdulaahi bnu cumaan ayaa la idhaha cabdulaahi bnu cumaan bnu caamir waa kuma hadii lagu dhaahdo ha garan waayen waa abubakar sidiiq kaana wuxuu ahaa sidiiqan lirasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam nebigu saaxiib la ahaa abubakar qabla nubuwa nebinimada ka horba yaclamu wuxuu garan jiray abubakar oo uu yaqaanay matasafa bihi nebigu wuxuu ku sifoobayoo min makaarim ilakhlaaqi akhlaaqda wanaagsana dhaqanka fiican uu nebigu ku sifoobay wuu yaqaanay abubakar walam eh, yaxid calayhi kadiban wax been ana kuma aqoonin walam yaxad calayhi kadiban beenna kumuu aqoon mundu staxabaa intii ay saaxiibeen isbaxaba xoogaa tabdiila baa ku jire manaa xagga maaragtay sarfige eh. intii ay saaxiibeen laga soo bilaabo abubakar nebiga ah akhlaaq wanaagsanna wuu ku yaqaanay waxaana uu ku yaqaanay dee run fa awala maa akhbarahu birisaalati illaah markii ugu horeysay ee uu u waramay fariintii ilaahay ee uu yihi war waa la ii waxyooday abubakarow laga bilaabo imika rasuul baan asraca bitasdiiq wuxuu u degdegay inuu rumeeyo markiiba uu rumeeyey waa saaxiibkiio inaanu been sheegayn buu ku wa qaala marka abubakar baa nabiga ku yidhi biabii anta wa ummi ilaahay aabbaha iyo hooyaday ha kugu furto ahla sidqi anta run ehelkeed baa tahay adugu ahla sidqi anta ama ahlu sidqi anta adigu run ehelkeed baa baate aabbaha iyo hooyada ilaahay ha kugu furta eema arinkaasaa soo kordhay ashhadu an laa ilaaha illa allah waanaka rasuulullah sidaas kaana radia allaahu canhu waxa uu ahaa abubakar sidiiq allaha ka raali noqdee sadran mucadaman qof muuqdo la weyneeyo dee sadrigu waa laabta laabtu ma qarsoona marka nin muuqdu ahay ishu qabanayso acyaantu ahaa mucadaman la weyneeyo fii quraysh baa lagu weyneyn jiray calaa sicatin min almaal wa karami alakhlaaq waa xoolihiisa badan iyo akhlaaqda wanaagsan xoolana wuu iska haystay oo waa kii xoreynaya addoomaha akhlaaq wanaagsanna wuu lahaa wa kaana min acafi nnaas dadka kuwa ugu cafiifsanna wuu ahaa cafiif oo qofka dhowrsoon anshaxa iyo elabta fiican aan lagu aqoonin dhacdhaca sakiyan deeqsi buu ahaa yabdulu lmaal xoolahana wuu quuri jiray muxababan fii qawmi qoladiisuna xabiib buu ka ahaa waa la jeclaa xasana almujaalas mujaalasadiisuna way wanaagsanayd macnaha in lala fadhiisto waa la jeclaa qofka deeqsigae gacanta furan akhlaaqda wanaagsani waa qof udgoon dadka soo jiidanayo waxa uu ahaa xasana almujaalasa in lala fadhiistaa la jeclaa lala majaalis ile qofna dhimbilaa ka duulaya waa laga yaacaa arinaga duwa baa laydhaa qofna inoo hooya baa laydhaa waa dhaqankasaa walidaalika kullihii arrimahaasoo dhan daraaddeed kaana min rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaggiisa waxa uu ka taagnaa bimansilati alwasiir wasiir buu uga dhignaa nebiga halkuu haaruun u taagnaa ayuu nabi muuse ayuu utaagnaa wasiir buu ahaa fa kaana wuxuu ahaa nabigu yastashiiruhu fii umuurihi kulliha arrimihiisoo dhan abubakar buu kala tashan jiray markuu arrin la soo gudboonaado wuxuu odhan jiray abubakarow maxay kula wa qaala fii xaqihi gaar ahaantiisana waxa uu u yidhi wa qaala nebigu wuxuu yihi fii xaqihi fii xaqi abibakr abubakar xaaladiisa isagoo ka waramayo ammaanayo qiimaynayo nebi maxamed wuxuu yihi maa dacawtu axadan ila alislaami ilaa kaanat lahu kabwatun hayru abibakr aw hayra abibakr maa dacawtu axadan ila alislaam qofna islaamnimada ugumaan yeedhin ilaa haddaan ugu yeedhay kaanat lahu waxa u ahaatay kabwatun hakasho dib inuu isu yartaago khayra abibakr abubakr mooyaane qof kastoon ugu yeedhay ka u sahlan baa istaagoo fikiray ama soo tashaday laakiin abubakar saxiixa horey buu kaga duugay gacanqaadka ah iyo heshiiska ah si toosa buu dhigay baryo dambe oo maaragtay asxaabta qaarkooda yaro murmeen sida cumar oo kale ayuu kaga dhiciy kaga riday nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu i waa riyaale ninkan xoolihiisiibuu igu bixiyey oo wuu taageeray wakhtidadoo dhami gooy oo isagaa igu soo horeeyey oo nin waliba uu istaagay markaan u yeedho isaga mooyaane marka yaan la isku dhararin waaya marka haddii aad aragto kutubta siirada iyagoo abubakar baa ugu horrumeeyey qolana cali baa ugu horrumeeyey qola khadiija qola zayd inta badan waxay soo qaadaan khadiijo cali iyo abubakar kutuba siira kaasaa horreeye kaasaa horreeye islaamina kaasaa horreeye marka waxay ku jamciyaan xagga dumarka khadiija horeysay xagga caruurtana cali xagga ragga waaweyne ishu qabanaysayna abubakar sidaasaa lagu jamcinaya saddexduba way horeeyeen midiba qolo gaaro mujtamaca ah. ayuu usoo horeeyey wa kaanat idacwatu ila alislaam markii islaamka laysugu yeedhayo waxay ahayd siran hoos baa la ibriiqi jiray hoos hoos bay ahayd afkaa jug laysiinayo laysu sheeg sheegi jiray xadaran iyadoo laga feejig yahay min mufaadi'ati alcarab carabtu in lagala kulmo biamrin shadiidin arin adag arin adag in carab lagala kulmo ayaa aada iyo aada looga baqi jiray waayo ka haadaa kaas oo kale fayascubu dabeetana uu adkaado istislaamuhum inay hogaansamaan ay adkaato intuu arinku yaro duulo in islaamnimadoodu adkaataa laga baqayo fa kaana calayhi istislaamku waa inay islaamaan fakaana calayhi salaam nebigu wuxuu ahaa naxariisiyo nabadgelya dushiisa ahaatee laa yadcuu uma yeedhi jirin islaamka uguma yeedhayn ilaa man yatiqu bihi cidda uu ku kalsoon yahay mooyaane cidda uu ku kalsoon yahay buu islaamka u bandhigi jiray oo risaalada iyo diinta u sharxi jiray si uu qalbigiisa u qabto oo u rumeeyo wa dacaa abuubakrin ila alislaam abubakar laftiisu islaamnimadii wuxuu ugu yeedhay isna ilan daaci buu noqde ilaa man yasiqu bihi ciddii uu ku kalsoonaaba min rijaali quraysh raggii quraysheed wax alla wuxuu ku kalsoonaabuu u howlgalay abubakar inuu islaamka ugu yeedho fa ajaabahu abubakar waxaa soo ajiibay oo ilaahay gacantiisa ku soo hanuuniyey jamcun koox asxaabta ka mid a ah. abubakar baa islaamkooda sabab u ahaa minhum waxaa ka mid a ah, ragga ah cumaan ibnu cafaan ibnu abilcaas ibnu umaya ibna cabdishams ibna cabdimanaaf alamawi alqurashi asxaabigaasaa ka mid ahaa dee cusmaan maarata intaba nebigu xidid buu lahaa calayhi salaatu wasalaam khulafadan waaya walamaa calima markuu ogaaday camuhu adeerkii cusmaan ninuu adeera oo la odhan jiray alxakam xakam baa la odhan jiray waa marwaan ibnu xakam ninka dhalay marwaagna waa kii cabdulmalik sii dhalay mamlakadii reer bani umayana asal waxaa la dha cabdulmalik cabdulmalik ibn marwan ibn xakam waa silsiladii dowla umawiya ay ku arooreysa walamaa calima camuhu cumaan adeerkii kolkuu maqlay adeerka magaciisana alxakam baa la idhaahdaa biislaamihi inuu cusmaan islaamay buu maqlay ninkii adeerka ahaa xakam laodhan jiray awsaqahu kitaaban garbaduu buu xidhay katifka waxaa la ydhaha garabka garbaduub inaguba soo garbaduub ma dhidhan garbaha la xidhay kitaafan katifkii un weye garabkii un bay ka timi garbaduub uu xidhay aabii waayo geedka quraansanaha lagu tiiriye buu ninku waashee geedkii baa lagu tiiriyey wa qaala wuxuu idhi tarqabu can diini aabaa'ik aryaa diintii aabbayaasha nacay tarqab raqiba hadday canay ka daba dhacdo nacaybshiyay noqoto hadday fii ka daba dhacdona jacayb wamaa yarqabu can millati ibraahim can diini ma maanta diintii aabbayaashaa nacdayoo ilaa diinin mustaxdad diin barooya oo cusub ayaad qaadatay miya dhab buu siiyey marka wa wuxuu ihi laa uxallilu kuba furi maayaba geedka kaa furi maayo xataa tadaca maa anta calayhi waxaanaad ku dul sugantee aad aamintay ilaa aad ka tagto ood gaalowdo qaala cusmaan baa wuxuu ihi wallaahi laa adachu wallaahi inaanan ka tegeyn walaa ufaariquhu weligayna aanan ka dhammaanayn weligayna ka dhama adigu figtaasun igu hay buui weligayyaa lahay dib uga noqon maayo falamaa ra'a alxakam ninkii cusmaan adeerka ahaa ee xakam loodhan jiray kolkuu arkay salaabatahu adaygii shayga sulbiga ahay waa shayga adag salaabatahu fi lxaq inuu xaqa ku adag yahay kolkuu arkay ninkii adeerka ahaa cusmaan tarakaha wuu iskaga tegay waa naga sii daaya bui kani waa silan yahi wuu iska sii daayay cusmaan wa kaana cusmaan wuxuu ahaa kahlan garmadoobe oo shaab iyo kahn iyo shayba ayaa la kadha ama sheekh dhallinyaro garmadoobe iyo oday yunaahidu wuxuu u dhowaaday athamaaniin athamaaniya min cumri mia ah, de laxnigoodii batay madbacdaha aalaaiina min cumri soddon jir meelaha galmadoobe waa meelahaas soddon jir meelahaasi u dhowaa xagga cumriga marka raggu waxaad arkaysaa in ay ka wada yaraayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam isku ladma intooda badan ay ahaayeen ilaahay cusmaan gacantiisa ayuu abuubakar kusoo islaamiyey dadaalkaasaa la galay islaamkuna halkaasuu ka bilaabmay sirtaana wuu ku soconayey halhal dadkii usoo islaamay buu markaa si dheer u sharxayaa maqaalkan hore o dhan marka dambena dacwadiioo kor u soconay wallahu aclam